alhamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa على wacalaa وعلى muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdat min lisaani yafqahuhu qowlii qaala almusanifu raximah llah wlmafcuulu fiihi wlmafcuulu fiihi mafcuulu fiihigii ayaa kamida ah mafcuulaadii kii horu ku cadfan yahay wlmafcuulu fiihi mafcuulu fiihigii ayaa kamid a ah. wa huwa mafcuulu fiihigu maa ismi weeyi ismigaasoo sullita la diray calayhi isaga dushiisa caamilun caamil ayaa lagu diray calaa macnaa fii fii macnaheeda ayaana lagula diray maagaasoo min ismi zamaanin ismu zamaan ah wadaalika tusaale ka waxaan soomay yowma alkhamiisi maalinkii khamiista ayaan soomay aw xiinan ama wakti ayaan soomay aw usbuucan ama toddobaad baan soomay aw ismi makaanin maagaasoo min ismi makaanin ismi makaan ah ismu makaankaasoo mubhamin la qariyey wahuwa ljihatu sito alka wuxuu ka gudogelayaa mafcuulka loo yaqaano mafcuul fiihi mafcuul fiihi waa tasmiyatun kufiyatun darafna waa la dhahdaa darafkaasina waa tasmiyatun basriyatun markaa laba tasmiye ayay kala yihiin kuufiyiinta waxay u yaqaanaan mafcuul fiihi basriyintuna waxay u yaqaanaan daraf ba u oo darfu makaankii iyo darfu zamaankii ayaa isla soo gudagelaya haddaba waxaa la dhahdaa tacriifkiisu horta waa ismi waxaana lagu dirayaa ismi ismigaasi lagu diray waa ku camal falaya caamil baa lagu diray caamilkaasna waxaa lagula diraya macnaafi macnuhu waxa weeyaan ficilku wuxuu dhexdhacayaa ismiga calaa macnaafi fi macneega lagula diray marka lagu leeyahay ismigii wuxuu dhexdhacayaa ficilkii wuxuu dhexdhacayaa ismigu dhexdhacaya ficilkii ficilka hagu dhacaya ismiga dhexdiisa ayuu ficilka dhacaya weyan oo ama makaan buu unoqonayaa ama wakti buu unoqonaya de ficilkuna labadaa mid umayna tusiyaa sooma soo xadad iyo zamn inama tusiyo mafaaciisha kale wuxuu kaga duwan yahay mafcuulkii loo yaqaano mafcuulu bihiga isaga ficilka ku dul dhacayay de ma waqaca caleyh ficilulfaacil bu a ah. soo maha tacriifka ibnu xaaji waqaca caleyhna tacalluqaan baa looga jeeda soo maha mafcuulka loo yaqaano mafcuululmutlaquna waaba nafsulficli isagu mana nafsulficli ahan darabtu darban markaa tirado waa maxay darbigana waa maxay waa xadadkan laftiisa bade mafcuulka loo yaqaano mafcuulu min ajli ama mafcuulu lahu ama mafcuulu min ajlina waa sababtii ficilkaa loo sameeyeyba marka kana wuxuu kaga duwan yahay ficilku isagu dhex dhacayaaba ficilku halku dhacaya ismiga dhexdiisu dhacaya saa darteed calaa macnaafiyadu waa sida ficilkiibaa ismiga dhex dhacaya waa sida ama zaman buu noqon oo oo darfi loo yaqaano darfu zamaanka de ama wuxuu noqonaya darfu makaan darfu zamaanku u qaybsamaayo wuxuu uqaybsamaa mukhtas iyo mubham iyo macduud saddexdiisaba isaga waa la nasbiya saddexdiisaba waa la nasbiya hadda tusaale ahaan sumtu yowma alkhamiis markaan idhahdo soomku halkuu dhex dhacay maalintuu dhex dhacay waa laabudda inu meel dhex dhaca muna maalinta dhex dhacin calaa macnaa fi saasaa looga jeeda marka fi macnaheegaa lagula diray ficilkiibaa maalinka dhex dhacaya ficilkiibaa ismiga dhexdiisa dhacaya haddaba ywm waynu soo baranay oo darafka kolkuu noqonayey kolkuu noqonayey muxuu ahaa naaibu faacilka so shuruud muu lahaan jiri shuruuddiisa maxaa ah? in mukhtas yahay iyo inu yahay mukhtaskiisa maxaa kamid ah? muxuu ku khasismi jiray bilidaafa hadda yawm haddaynu sideeda ku dayno waa mubhamde waa maalin oo dhan weeyaan laakin alkhamiis markaynu idaafayna mina gaar noqon maay ku ayi maxay ku khasisantay maalinta khamiista kaas waa kii mukhtaskii marka sumtu waxaan soomay yawma alkhamiisi maalinkii khamiiskii aan soomay soomkaaga yaa shamliyey oo hal ku dhex dhacay maalinta khamiista waana mukhtas ow xiinana waa mubham waa wakti un xiinku wax mucayana oo mucadada oo laodhanayo waa sidaa iyo sidaa maa ya waa mubham weyan isagu wakti un weeyaan usbuucuna da waynu garana waa macduud tiri de waa toddobaad sooma muna macduud ayn marka saddexdiisa qayboodba biaqsaamihi alaaa isaga mansuub buu noqonaya marka wuxuu yihi sheekhu wlmafcuulu fiihi mafcuulu fiihigii weeyi wa huwa mafcuulu fiihigu maa ismi weeyaan sullita la diray calayhi dushiisa caamilun caamil ayaa lagu diray calaa macnaa fi fi macnaheedaana lagula diray macnuhu waxa weeyaan ficilka ismiga dhexdhacaya maagaasoo min ismi zamanin ismi zamaan ah wadalika tusaale kasumtu waxaan soomay yowma alkhamiisi baan soomay soomkaaga maalinku dhexdhacay oo ismi ah aw xiinan ama wakti baan soomay aw usbuucan ama toddobaad baan soomay aw ismi makanin aw min ismi makanin ama ismi makaan ah ismi makaankaasoo mubhamin isaga la qariyey ya ismi makaanka isaga shardi buu ku xidhay oo de ilaa kutubta oranweyn kusoo maray ilaa mutamimadii isaga ka mubhamka uma darafnimo ku nasbisma ama ka mukhtaska miyaa kuma nasbismo war kuma caddo waayahay wa huwa ismu makaanka mubhamkii aljihaatu waa jihooyinka jihooyinka asitu ee lixda soo lida jiha ma taqaanid lixda jiho waa mubham lixdubade wadalika tusaale kal amaami o kale xagga hore eg halkaan fadhiya laga bilaabo ilaa maala nihaaya de wadun hortaydi wa hagee mina mufahmayn maad cayimi kartaa wa halkan ma ohan kartaa maya walfawqi sare madaxayga wax ka sareeya ka bilow ilaa maala nihaaya de sii wadun muna mubhamaayn marka muayan maha waa mukhtasma waa mubham walyamiin midigta xaggaygan midigun ka bilow barta gacanta halkaygan midigta waxa iga xiga sii wadun de muna mubhaman ahayn waa mubham iyo wa cagsihina madkuuraadan cagsigooga amaama maxaa cagsi ku ah ya waraa sawma maxaa cagsi ku ah taxta sawma yamiinna maxaa cagsi ku ah shimaal sawma dee lix noqon ya saddexdan laguu sheegay cagsigoogii ka soo horjeeday amaam waa xagga waraaoo xagga damba fawqi waa xagga saree taxtoo xagga hoosa yamiin waa midigta shimaal oo bidixda mina lixayn lixdaa joo lixdoo mina mubaman darafnimay ku nasbismaan iyo wanaxwuhuna ya wa cagsihiina wuu ku icraabayba sheekhu biljari buu ku yidhi mogta kula socda iyo wa cagsihina ya madkuuraatan cagsigooga iyo wanaxwuhuna laba waj baa ku banaan wanaxwuhuna iyo wanaxwihina labaduba banaan in la jaraana way banaanto amaama lagu cadfaya marka iyo wanaxwihina madkuuraadan wixii lamida amaama iyo ya fawqa iyo yamiin iyo wixii lamida ama wnaxwuhuna wahuwa aljihaatu weeyi iyo wanaxwuhuna jihaadka wixii lamid u noqonaya oo jihaadka marfuuc ayaa lagu cadfaya de iyo wanaxwuhuna jooyinkaa wixii lamid a kala mid a min shidat libhaami wlixtiyaaji ilaa maa yubayinu macnaaha baynu odhan doonaa isaga soo wada qarinta la qariyo darideeda iyo baanaashaha ay u baahan tahay wax macnaheega caddeeya darteed bay ula mid noqotay wadalika tusaale ka cindo oo kale weeyaan cinda waa maxay waa agta soo ma ya de waa mubham wey mubham wey iyadna warkaa wa iska nasbisan tahay de dharafay iskaga nasbisan tahay markaa cindi laa taqacu ilaa mansuubatan cala dharfiya cindi weligeedba dharafnimaa lagu nasbiya aw mahfuudatan bimin haddee la khafdiyo xuruf xuruufiljar loo adeegsadan maxaa lagu khafdiyaa un ya min baa lagu khafdiya marka qawlulcaama waa khalad ay idhaahdaan dahabtu ilaa cindihi gawaran dahabtu ilaa cindi laxni weeyaan marka dahabtu min cindii bay noqonaysaa sooma dahabtu min min baa loo adeegsada waa ka xariiri ku laqsiye e idhaahdaa wamaa mansuubun cala darfi walaa yakfiduhu siwa xarfin wamaa mansuubun cala darfi mid daraf lagu nasbiyey muxuu yahay walaa yakfiduhu oo aanu khafdinayn siwa xarfin hal xaraf mooyaane dee waa cinda ama darafnimay ku nasbisan tahay ama min baa lagu khafdiyaaday waladaa ladaa weeyi ladaadani waa luqa ladun ku sugan laduntii a taqaanin ee ag tahay unbaa ladaa luqa iyado ay leedahay weeyaan iyadna darafnim ku nasbisan tahay wlmaqaadiiru weeyi ya waa ismu makaanka mubhamka ayaa la wada ileynay wljihaatu weeyi iyo wlmaqaadiiru weeyi ku adaf waxyaalaha maqaadiirtaa weeyi wadalika tusaale kal farsaki sida farsak oo weeyaan farsaku waa saddex mayl wey ah, saddex mayl ayaa farsak la dhahda farsak iyo wamaa kii weeye siiqa la dhalaaliyo huwa maaga min masderi caamilihi caamilkiisa isaga ku camal falaya eeg caamilka darafka ku camal falaya ya masderkiisa ayaa laga dhalaaliyey ila waxaanu nidhi mafcuulu fiihiga caamil baa ku camal falaya sumaynaan odhan caamilkaa isaga ku camal falaya masderkiisa laga dhalaaliyey war kuma cadda wadalika tusaale kaqacatu waxaan fadhiistay maqcada zaydin zayd makaanu fadhigiisaan fadhiistay zayd makaanu fadhiisigiisaan fadhiistay u fiirsada eega maqcad waa maxay waa darafte waa darf makaan wey zayd makaanu fadhiisigiisa waa darf makaano mimiya de soo ma darf makaan mimiya wey haddaba maqcad iyo qacada halkee laga soo wada qaatay qucuud maan qucuud laga soo qaadan wamaa siiqa min masteri caamiri waa sidaa marka isku master baa labadoodan ba laga soo qaatay marka marka maxaa isku mid noqday isaga darafka noqday iyo caamilkii ku camal falaya isku lafdiyada saddexdaas halkaa noqonaya waa jihaadka iyo maqaadiirta iyo wamasiiqa min masteri caamil isagaa sii faahfaahin doona sharax araabicu ka afraad min almafcuulaati mafcuulaatka xaalada uu kamid yahay almafcuulu fiihi mafcuulu fiihiga weeyaan waa kii afraad wa huwa mafcuulu fiihigu almusama ka lagu magacaabo weeyi dharfan dharafka lagu magacaabo weyan dharfa lagu magacaaba dharaf ayaa he lagu magacaaba mafcuulu fiihina waa tasmiyatun kufiyatun waa tasmiya kufiya nimanka kufiyiinta ku magacaaba dharafna yaa ku magacaaba waa tasmiyatun basriyatun waa tasmiya basriya wey tacriifuhu qeexidiisa wa huwa mafcuulu fiihigu kulu smi zamanin waa ismu zamaan kasta aw makaanin aw kulu smu makaanin ama waa ismu makaan kasta ismu samaanka iyo ismu makaanka oo sullita la diray calayhi ismiga dushiisa caamilun caamil baa lagu diray bimacnaa caamil baa ku camal falay wy macnu calaa macnaa fi fi macnaheedaana lagula diray u fiirsa shiikow fi macnaheega ayaa he lagula diray wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad ku qawshid sumtu yowma alkhamiisi hadda yowma wa ismu zamaan sullita calayhi caamilun caamil baa lagu diray calaa macnaa fii baana lagula diray oo soomkaagan wuxuu dhex dhacay ismiga dhexdiisa oo yoom ah warkuma caddo calaa macnafay waa sida yowm waa ismu zamaan sullita calayhi caamilun wa huwa sumtu waana calaa macnaa fiihi o maxay macnaheedu soomkaagu wuxuu dhex dhacay ismiga ah yowma alkhamiis yowma alkhamiisna waa maxay ya de waa daraf waana darfu zamaan waana mukhtas idaafa lagu khasisay de mana saxayn isaga biaqsaamihi halaata aw bianwaacihi halaata waa mansuub weeye isago wa jalastu waxaan fadhiistay amaamaka hordaada amaami waa ismu makaan sullita calayhi caamilun caamil baa lagu daray ayna alcaamil jalasa macnaa fii buna oo juluuska oo fadhigii halku dhex ismiga amaama amaamna waa darfu makaan ma mukhtasba mise waa mubham hortaadu mayna mubham ahayn lagu yidhi waa mubham de ilaa waa wax kaa horeeya oo dhan wax mukhtas balkaa mukhtas maa marka isaga qaybta mukhtaska ee qaybta mubhamka unba isaga la nasbiyaaba de mubhamkii baa qaybsamayo ismaauljihaad iyo maqaadiir iyo ma sii kuwaasaa soo gudagelay tacriifkiisi waa inta meel kale u raadin waa kul ismi zamani aw makanin sulida alayhi caamilu calaa macnaa fi bis inta wa culima waxaa laga ogaaday bu yihi sheekhu mima kii waxaa ogaaday dakartu aan sheegay humaaga waxaan sheegay waxa lan sheegay waa ya ama waa ismu makan ama waa ismu zamaan lagu diray caamil caamilkaasna calaa macnaa fi lagula diray soo ma soo sheegay anahu shaniye laysa ma ah min aduruufi duruufta yawma waxaydu waaya mahdi ulima waxaa lagu ogaaday mima kii waxaa lagu ogaaday dakartu aan sheegay humaaga anahu shaniye laysa kamid ma aha min ahuruufi huruufta ka mid ma aha yowman yowman iyo waxaydu xaydu maxaani caraabay ya khabarkii maxay khabarkii ayo ismigeedii maxaan ka waaye ya hay nasr saxiibkaa usiida ya mine ayaa ah ismigiya <laughs> ma jir ismi noqomse khabar khabarkeygii kuwan ka dambana bimacnaha sani laba goor ku celiyey annahu laysa min aduruufi duruufti kamid mid maaha yowman yowman iyo waxayu min qawlihi ilaahay qowlkiisa xaalada ay ka ahaadeen tacaala allah sarreeye inaa anagu nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa min rabbinaa rabbiga iyo xaggiisa xaalada uu ka ahaaday yowman maalin baan baqaynaa yoomkaasoo cabuusan weji tubaya yoomkaasoo qamtariiran daran ya oo shidada dhex taal iyo hawlka dhex yaala u daran yahay dadka abraarta samafalayaashaaba odhanaya sida waxaanu ka cabsanaynaa maalintaa ayaanu ka baqaynaa ya waa mubaala maalintii baa lagu tilmaamay inay weji tubayso qofka weji tubaya qofka wejigiisa ururiye ya anaad eegi karin soo maalinta caynkaas ee weliba ilaahayo agtiisa ah maalintaasaan ka cabsanayna bay leey anagu nakhaafu waxaanu ka baqaynaa min rabbina rabbiga iyo xaggiisa xaalada uu ka ahaaday yawma maalin baan ka baqaynaa yomkaasoo cabuusan weji tubaya yomkaasoo qamdariiran ay shadiida daran wey oo hadda u fiirso yawman tani dee ka mid maaha daraf ma daraf maanta ma waaba mafcuul bihi wey oo eeg dee ha iska ahaado yawman darfu zamaan ha iska ahado ismu zamaan caamilnaha lagu diro laakin caamilkii macnaafi maade ya oo ma aha macnaheegu maalintaa dhexdeed ay baqayaan maaha dadka abraarti maantay taagan yihin bay baqayaanba maxayna kasii baqayaan maalinkaasi kasii baqayaan laakin maalinta dhexdeeda ma baqayaan maantay laakin kasii cabsanayaan maantay adduunyada joogaan ayay ka cabsanayaan oy ka baqayaan oy usaahi qaadanayaan mina mafcuul bi bana noqon waa mafcuul bihi wey inaa anagu nakhaafu min rabbina yawma cabuusa isagaa soo wada sharxiga iyo wa qawlihi tacaala wa min qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa ka ahaaday allahu ilaahay aclamu ee yaclamu isaga ayaa og xaytu makaanka yajcalu u risaalatahu risaaladiisa ilaahay meesha uu yeelayo isaga ayaa og ah, lima fiiha min alطahaarati wاlfadli wasalaaxiyati lilirsaal meesha u isaga ayaa garanaya saa darteed nebi maxamed alayh salaatu wasalaam u soo diray oo risaaladii uusoo dhiibay allah waa iska mubtada aclamu waa ismu tafdiil haddaba xayu darafkaasaynu u soconaaye waa darfu makaan soo xaysu darafkaasaynu usocnaa horta culimadu waxay ijmacan usoo naqliyaanba inkastoo ijmaca naxwiyintu uu yaryahayba ismu tafdiil laa yansibu almafcuul bihi ismu tafdiilku mafcuul bihi ma nasbiyo haddaba xayu maxaynu ku nasbinay ficlaynu ka fahmayno yaclamu baynu soo qadarana masla fahnaynta ismu tafdiilku ijmacahaan waxay bay yidhahdaan maba nasbiyo laa yansibu almafcuul bihi walidalika haddaba xayudan aynu usocno maxaa nasbinaya ficlaynu ka fahmayna kan allahu aclamu e yaclamu yaclam waa ficil mudaaric aynu soo qadarana allahu ilaahay alamu isaga ayaa og aclamu e yaclamu isaga ayaa og xayu makaanka yajcalu uu yeelayo rabbi risaalatahu risaaladiisa meesa uu yeelayo ilaahay isaga ayaa og cilmiga ilaahay cilmulahi fi daatihi sooma laakin makaanka da ku tacaluqa ee la odhan maayo makaankaas cilmiga ilahay dhex yaalaade cilmiga ilahay waa fi daati sooma saa darteed macnaa fidi meesha kuma jirta may ku jirta kuma jirta de saa darteed mafcuul biyahaan baa laskaga nasbinaya mafcuul biyahaan ayaa laskaga nasbinaya isagaa sharaxaya fa inahumaa labadoodani labadee yowman iyo iyo xayu wain kaana walow in kaanaa labadoodu haba ahaadaan zamaanan zamaan wa makaanan iyo makaan haba ahaadaan oo midna ismu zamaan ha noqdo midna ismulmakaan ha noqde laakinahumaa labadoodu laysaa may ahaan calaa macnaa fi fi macnaheeda may ahaan oo waxaa shardi ahaa ila inaynu idhahno kullu ismi zamaanin aw makaanin sullita calayhi caamilun calaa macnaa fi bu tacriifku daabitkiiso ti baa laga waayo calaa macna fi laga waayo wa inama almuraadu ujeeddadu waxay tahay annahum abraartu samafalayaashu yakhaafuuna way cabsanayaan nafsalyawmi maalinta lafteeda ayay ka baqayaan maalinta lafteeda ayay ka cabsanayaan laakin maalinta dhexdeeda ma baqayaan war kuma caddo maalintaa soo socota iyo hawlkeega iyo dhibteeda ayay kasii cabsanayaan laakin maalintaa ma baqayaan dadka abraarti ee samafalayaashii wa ana allaha ilaahay tacaala allah sareeye yaclamu wuu ogyahay yahay nafsal makaani makaanka laftiisa ayuu og yahay makaanka almustaxiqi mutay liwadci risaalati risaalada in la dhigo fi makaanka ilahay cilmigiisa makaanka kutacalqoda ilahay wuu ogyahay lakin cilmiga ilahay fi daati weyde war kuma caddo saa darteed yawman iyo xayu manaa fi maadaama oo laga waayey mafcuul bihi ahaan bay iskaga nasbisan yihiin wey macnu falidaa sidaa darteed sidee falida fali cadami macnaa fi soma fii macnihaga waayida laga waayo darteed ucriba waxa la icraabay kullun mid kasta oo minhumaa yowman iyo xayu ka mid a mafcuula bihi mafcuulu bihi baa la icraabay wa caamilu xayu xayu caamilkeedu ficlun waa ficil wa caamilu xayu xayu caamilkeedu ficlun waa ficil u fiirsa halkii buu ku fahansiinaya ma ogtahay ya halkii aan ku lahaa ismu tafdiil laa yansibu almafcuula me yawman caamilkeegi ma isagaa sheegayba ya ya o iska caddaay liduhuurihi anahu yakaafu caamilka ku caanfalaya waa inaan nakhaafudood ka horeysa laakin maadaama tan waxooga uu ku jiro ayuu sii tawdiixinaya oo wuxuu isleeyahy ardayga ibtidaa'iga yuu moodin aclamu oo afcalu tafdiili inay nasbisay waayo afcalu tafdiil laa yansibu almafcuula bihi waa ki aniga ku wa caamilu xayu xayu caamilkeedu ila soco ficlon ficil weeyi waa khabar ficilka oo muqadarun la qadarayo muqadarka oo dalla calayhi aclamu fiirsaad ya igu celiya hadda ma jirto wa caamilu xayiu xayiu caamilkeedu ficlun waa ficil ficilka oo muqadarun la qadarayo muqadarka oo dalla utusay tusay calayhi muqadarka dushiisa aclamu alamu baa ku tusiyey halkaa maxaan raabay caamilu xayu ficlu intaas way waadix muqadaru waa sifo muqadar isagoo sifaan haddana dala kasii sifeeyey aye de waa sax yaan maray madhabkii ya m soo marintan o kale nactu nacti yajuuzu cinda sibaweyhin maynaan oran jirin muqadar muna nacti hayn isagoo nactay haddana wax kale kasii nactiyey nactu nacti yajuuzu cinda sibawey yaclamu ilaahay waa og yahay xayu makaanka yajcalu risaalatahu warka kuma caddaada hadda xayu maxaa nasbiyey ficilka nasbiye me waa yaclamu yaana ku tusiyey aclamu halkaa maxaad ka fahamtay afcalu tafdiil laa yansibu almafcuula bih kaasoo wa anahu shaniye laysa ka mid ma aha min hamse minhum waa ma idin qoday wa anahu shaniya laysa ka mid maaha minhumaa labadii daraf waa darfu zamaankiiyo darfu makaankiiye naxwu an tankixuhuna iyo ayda noqode naxwu an tankixuhuna an tankixuhuna iyo wixii lamid a min qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa xaalada uu ka ahaaday an tankixuhunadani oo watargabuna an tankixuuhuna raib haduu hadday can ka daba marto nacaybshay noqotaa moogta araagibun can aalihati hadday fii ka daba an tankixuuhuna ay fi nikaaxihina dumarka guurkooga lnahu an tankixuuhuna wa in kaana haba ahaado an tankixuuhuna calaa macnaa fi fi macnaheeda haba ahaado oo fi macnaheeda ku jiro oo masarkaynu soo xarirayno waxa jiraya leyiin nasculkhaafid baa lagu nasbiye laakinahu an tankixuuhuna laysa maaha zamanan zaman ma aha walaa makaanan makaanna maaha warkuma cadda hadda an tankixuuhuna masderka antan ay xariraysa ficilka ka dambeeya ay ka xarirayso nisculkhaafidnima laskala nasbinaya fi baa meeshaa ka go-an war kuma caddo haddaba maadaamaynu soo dhalaalinay fina meeshii uu ku jiro eeg macnaa fi bale meeshii ku jirte waa darafnima laskaga nasbinana wey macnu sooma may dee maba ahaba darafe intaasu haddana kaasii dhaadhicinaya wuu kula socdaa sheekhi mogta wuxuu ku macnaa fi kasta waxaad ka heshidna ha odhan waa daraf uu kuleeyay war kuma cadda wuxuu yihi sheekhu laysa kamid m anahu shani laysa minha ma kamid maha eeda noqod naxu an min qawli tacala watarqabu an tankixuuna lianahu an tankixuuna wain kaana walow in kaana hada calaa macnaa fi haba lakinahu in tankixuuna laysa ma ahanin an tankixuuna zamanan zaman maaha walaa makaanan makaanna maaha oo fi macnihin haba laga hele laakin de daraf makaana ma daraf zamaanna maaha war kuma caddo icraabu asmaai zamaani walmakaani waclam waxaad ogaataa allaha ku ogeysiiye ana jamiica asmaai zamaani asmaau zamaanka dhammaantood taqbalu inay aqbasho hiya asmaadaasi an nasba nasba inay aqbasho cala darfiyati darafniman lagu nasbiyo asmaau zamaan ya sawaan kaana mukhtasan ow mubhaman ow macduudan yaqbalu annasba cala darfiya waa wer guud sooma darfu zamaan haba kala qaadi sheekhow muxuu aqbalaa in darafnimo lagu nasbiyo wax ka hadhoon mama jiro haddii darfu zamaan ba aragtid warkiisa uqaado hilfaha uqaado waxaa tirahda waa maxay waa mansuubun cala darfiya darfumakaan miyaa isaga kuusoo wado waclam waxaad ogaataa allah kaogeysiiye ya iclam kelmadda abulymid waa tambi uu ku baraarujinaya ana jamiica asmaai zamani asmaau zamaanka dhammaantood taqbalo inay aqbasho annasba nasba inay aqbasho cala darfiyati darafnimo lagu nasbiyo walaa farqa farqi fii dalika ay fii qabuuliyati nasbi nasbaha aqbalistiisa dhexdeeda mu ahaanin bayna almukhtasi ka mukhtaska a ah minhaa xaalada uu kamid yahay asmaau zamaanka iyo walmacduudika macduudka minhaa xaalada uu kamid yahay asmaau zamaanka iyo walmubhami ka la qariyey minhaa xaalada uu kamid yahay asmaau zamaanka saddexduba mansuubun calaa darfiya wax ka hadhooni ma jiro wanacni waxaanu la jeednaa bu uhi ibnu hishaam bilmukhtasim mukhtas waxaan ula jeednaa misal mukhtasar bu uri bilmukhtasim mukhtas waxaan ula jeednaa bu yihi sheekhu ma shay baan ula jeedna maaga oo yaqacu dhacaya jawaaban limata wa nacni waxaan ula jeednaa bilmukhtasir waxaan ula jeednaa maa baan ula jeednaa maaga oo yaqacu dhacaya huwa maagu jawaaban yaa nasbiyey waa yahay asdah yaqacu baa nasbisay darafka ku nasbina mansuubun weyan waa mansuub weyn waa xaqiiq weyn waa sidaa ya waa sidaa weyde waay abubakar kuma waafaqsanid waa marfuucun ma waxa daba dhaca waqaa waa xaalo waqaca waaa waa maadada waqaca waqaca soo intaa ma garanaysid wuxuu doona haal maadada inta caynkaa xuruufta ad heshid wixii ka samaysan ee iskaga ka dambeeya mansuubka maxaa lagu nasbiyaa xaalo waa min baab alfaa'ida meel kasta kaaga hor iman kartaale wanacni waxaanu la jeednaa bilmuktasi muqtaska waxaanu la jeednaa maa ismi la jeednaa maagaasoo yaqaw dhacayo jawaaban jawaab xaalada uu yahay jawaabkaasoo limata mata usugnaaday jawaabkaasoo limata mata usugnaaday fuaad limata jari majruurka xagin geey one jawaabkaasoo limata mata usugnaaday jawaabkan ku tacaluqi mise waan ma weyi maago yaqw dhacyo huwa maagu jawaaban jawaab xaalad u yahay jawaabkaasoo limata ah, waa shuhul jumla somaade nakira wey jawaabana ma wadalika tusaale ka yawm khamiisi wey wa bilmacduudi wanani bilmacduudi macduudkani waxaynu ula jeednaa ila socdaadaya maa baan ula jeednaa maago yaqa u dhacaya jawaaban jawaab xaalad u yahay likam kam u dhacaya wadalika tusaale kalsbuci waa bishi ah, kalsbuci waa toddobaadkii wa shahri bishi iyo walxawli sanadkii wbilmubhami wanacni waxaanu la jeednaa bilmubhami mubhamkana waxaanu ula jeednaa buu yihi sheekhu maa baanu la jeednaa maagoo laa yaqacu aan dhacan jawaaban jawaab xaalado iyo jawaabkaasoo lishan shay usugnaaday shayga oo minhumaa kan laftiisa sii sifaade shayga oo minhumaa labadoodaa kamid a labadee kam iyo mata wadalika tusaale kale xiin waa xiin iyo walwaqti waqti wuxuu ku leeyahay mukhtas maxaad baabidood ku garan kartaa sumtu waan soomay baa tiri mataa sumta goormaad soomta yawma alkhamiis mata wixii jawaab u noqon karaa waa maxay waa mukhtas war kuma caddo wixii kam u jawaabana intee leeg baad soontay kam waan somatri kam balow inteeg baad soontay kam waxa jawaab u noqon karaana waa maxay waa macduudun de usbuuc shahr xawl labadaa wixii aanu noqonayn ka waran sumtu waan soomay haye xiinan mataa baa lagu yiri ya sheikh mataa baa lagu yiri xili maad soontay xiinan baan ku idhi cabshigur <laughs> xiinan baan idhi haye waa saxde mana saxayn sabab hasey ugu noqon weyde waktigiisii <laughs> wax lama garanayo ya waxaan u garan weynay inaad soomtay waa la garanaya inaad wakti soontay waa laska garanaya markaan kolkaan leedaha sumt waan soomay inaad wakti soontay lama garanayo soonkan mana wakti dhicin ya de xiinna faaidaad ka heshay laakiin markaan usbuuc kula faida ma helin wakti inaan soomay waa la garanaya markaan sumta ku dhawaaqay laakiin faa'iidadu waa maxay dee toddobaad baan soomay ama bil baan soomay laakiin haddaad igu joogtid xiinan dee ka horba inaad wakti soontay waan ogaaye ma wakti laaan baad soontay xiinan kolkaa faida kuma jirta waa mubhamde markaa kaasina mubham baa la haa mata iyo kam jawaab ma noqon kara de marka aduu isku soo duuduub oo darfu zamaanka bianwaacihi alaa yaqbal an yusab le cala darfiya in darafnimo lagu nasbiyaayo aqbala ka soco sheekow waclam bay ku cadfan yahin waclam waxaad ogaata allah ku ogeysiiye ana asmaa almakaani asmaaulmakaanku laa yantasibu ma nasboomo minha xaalada iyada uu kamid yahay cala darfiyati darafnimo kuma nasboomo ilaa ma kii mooyaane kaana ahaaday mubhama mid la qariyey kii mubhamka noqday uun mooyaane ka mukhtaskii kuma nasboomayo ka mukhtaskii kuma nasboomayo lianna asla alcawaamili alficlu cawaamisha waxa asal u ah camalfalka dee waa ficil wa dalaalatuhu cala azamaan tusinka uu tutusinayo zaman ayaa aqwa ka xoog badan min dalaalati cala almakaan inuu makaan ku tusiyo waayo muxuu iska saaran yahayba xadath iyo iyo zaman buu iska saaran yahay zaman buu iska saaran yahay markaa eeg tusitaanka u zamanka kutusinaya waa maxay waa dalaala tadamuniya waa dalaalatu tadamun waxaa la dhaha au yaqaana nimanka usuuliyiintu dalaalatu tadamun wey shaygani lafdigiisiibuu wax kugu tusinaya weyaan dalaalatu tadamun ama dalaala lafdiya la dhahaa dalaala lafdiya dalaalatu tadamun waa isku mid shaygan lafdigiisaad waxaan ka fahmaysaa waa dalaala tadamun ama waa dalaala lafdiya oo waa maxay de ficilkaaba ka kooban maa dalla calaa xadatin aw zamanin soo ma makaanimadana wuxuu kugu tusinayaa iltizaam dalaalat iltizaam waxa loo yaqaano ama dalaala mafhumi waa mafhum weeyaan de mafhumni baynu uga fahmayna ah inuu makaan dhacay waa dalaala ya iltizaam ah dalaalada horena waa maxay waa dalaala tadamun ama dalaala lafdiya saa darteed tusinta uu ku tusinayo zamanka ayaa xoog badan kana xoog badan tusinta uu ku tusinayo makaanka saa darteed ayaa ismu makaanka uu mansuub uga noqday unka mufhamkii ee kii muqtadki uga noqon waayde warkuma cadda waay qaarkood baad ka arkaysa oo kule dakaltu daara daartii baan galay eeg ad daara ka waran daartu waa maxay waa darfu makaan de dakaltulmasjida ba ka soo qaad malaha daar fahmmayside masaajidku ma makaanku koobeen ama darfayn de sodiga sodiga ilaa lama nasbiyo isaga mukhtasar ya nisculkhaafid baa lagu nasbiye dakaltu fi lmasjidi dakaltu ya masaajidkii baan galay wey war kuma caddo waaya wlmubhamu mubhamku haddaba talaaatu anwaaci waa saddex nooc bu yihi sheekhu axaduhaa talaatada midkood asmaauljihaati jihaadka asmaadeeda weeyi jihaadka asiti ee lixda waaya mawlid halkan asmaa ljihaati jihoodka magacyadeeda weeyi asmaada asitu ee lixdaa saxmeneen ah, lama soconi axaduhaa midkood asmaa ljihaati weeyi mar labaad laskuma celinay nin kastoo ila soco asmaada asitu ee lixdaa jihooyinkaa siti ee lixdaa muxuu kua xarakeynaya kolka laga sifeeyey asmaada lagama sifayn karo sabab ya asmaada li ma jihaadkaa li asmaad way ka fara badantay maogtahay kolkaasa dirta iska ilaaliya de ad osita kuu qoray waa inad saxadide marka ila socda halka nila waa sida axaduhaa halaatada midkood asmaa jihati wey jihaadkaasi tiye lixda wahiya wahiya waa yahay wahiya shamsdiin wahiya alfawqu weeyi wahiya jihaadku alfawqu weeyi saxma he wahiya sitadu waa ya tirsa adaba ila socona tirsa gacmahaagana eego hadda wahiya sitadu alfawqu weeyi wataxtu weeyi walaclaa weeyi walasfalu weeyi walyamiinu weeyi wshimaalu wey wadaat alyamiini wey wadaat shimaali wey walwaraau wey walamaamu wey toban bay iga tagtee ya asmaada weeyaan iska ilaali wahiya asmaadaasi ya alfawqu wey waayo jooyinku waa lix maaha dee magacyadu way ka badan yihin lixe waa toban be marka asmaada u noqonaya wahiya asmaadaasi alfawq waa xagga sare waltaxtu waa xagga hoose walaclaa waa xagga sare walasfal waa xagga hoose walyamiinu waa midigta washimaal waa bidixda wadaat alyamiini waa xagga midig wadaat alyamiini waa xagga midigta waxay lamid tahay kan saciidi kursin oo kale saciidi kursin soo idaafada saamayn waa lamid u tana daat alyamiin waa iska saasun oo daata ile waa daraf alyamiinna waa mudaafilehi bay unoqonaysaa wadaat shimaali xagga bidix walwaraau xagga hore ama xagga dambe labada way noqotaa walamaamu xagga hore qaala allahu ilaahay wuxuu yihi tacaala allah sareeye wa fawqa kuli dii cilmin mid kastoo cilmi u saaxiib a dushiisa waxa ahaaday caliimun mid cilmi badana ayaa kasii sareeya xataa yantahiya alcilmu ilaa rabbi ilaa cilmigu ku gabagaboodo rabbi subxaanahu wa tacaala maxalushaahidkeenu maay waa fawqa hadda fawqi waa xagga sare dee waa daraf mubhama waxa kaa sareeya he wadun de ma mukhtas ba marka mina mubham ahayn waa mubham wey waana dee khabar soo taqadumay calimuntadamana waa mubtadihi oo muahara kullina waa mudaafiladiina waa mudaafilihii labaad qad jacala wuxuu yeelay rabuki rabbigaa wuxuu yeelay maryamay taxtaki adiga hoostaada sariya webi qulqulaya il qulqulaysa ayuu hoostaada ka yeelay maxalushaahidkani waa taxtaki dee waa daraf waa xagga hoose dee sii wadun ilaa toddobada arlo sii wadun de waaya wrakbu safarku kaainuuna waxay ahaadeen asfala minkum kuwa idinka idinka hooseeya dee waa asfalkan waa daraf wa taraa waxaad arki ashamsa qoraxda ayaad arki idaa waktiga ayaad arki dalacad ay soo baxayso tasaawaru xaal ay uga leexanayso can kahfihim asxaabulkahfiga godkooga daat alyamiini xagga midig bay uga leexanaysay wa dhalinyarta wa idaa waktigiina waad arki harabat ay dhacayso taqriduhum xaal ay goynayso daat alyamiini agga ah, ah, daat shimaali xagga bidix cadada ah. may arkayn marka markay soo baxaysa markay dhacaysa labada midna may arkaynba marka maxalu shaahidkeenu waa maxay waa daat alyamiin iyo daat ashimaal oo darafnimo iskaga nasbisan warkuma caddo ya wa kaana waxa ahaa waraa'ahum xaggooga hore weeyaan xaggooga dama maaymiga wa kaana waxa ahaa waraa'ahum xaggooga hore waa muusiye khadriy sooma melikun boqor ba ahaa waa kii sanfintii iyo doonidii dee waxa weeyaan qoriga ka saare loo haday ya wa kaana waraa'ahum melikun ya'khudu kula safiinatin saalixatin weyde iska ilaaleeda ya waayo dikirka qoriga kama saareenbe haddee mid kasta iska qaadanin bu ka saari ya ta saalixadu eeganaya markaa de ta saalixada ta iyadu waxay ka siiyiin bu qaadanayn markaa sifada dee la fahmayo waa la iska goyn karaade wa kaana waraa'ahum xaggooga hore waxa ahaa melikun boqor boqorkaasoo yaahudu qaata kula safinatin doon kasta doontaasoo saalixatin wanaagsante saa darteed w saa u galay maxalushaadkeena waa maxay waa waraaa oo xagga hore ama may la macno noqoto marka marka intaasu kugu soo tusaaleyey wa qawlii odhaahdaydii aan ku yidhi bu yidhi wa cagsihina aan ku idhi ashartu waxaan ku farfiiqay ashartu waxaan ku ishaaray wa qawlii odhaahdaydii wa cagsihinna an idhi ashartu waxaan ku ishaaray bihi qawlka ilal waraai ilalwaraai alwaraai baan ku ishaaray ilan amaamo markii uu ku yidhi iyo fawqa markii uu ku yidhi iyo taxta bina soo yidhi ma may fawqa iyo waraa'iyo yamiin bina soo yidhi intaa markii ina soo sheegay wa cagsihinna inagu yidhi ma waxaan ku ishaaraybu uu ku ilal waraai baan ku ishaaray oo amaamo waraabaa ka soo horjeeda inkastoo waraa lafteed mararka qaarkood amaama ay noqon karto sidaa kan o kale soo sheegnay war kuma caddo w taxti baan ayaan ku ishaaray oo fawqa dee taxti baa ka hooseysa aya ayaa kasoo horjeeda washimaali baan ku ishaaro yamiinna dee shimaal baa kasoo horjeeda wa qawli odhahdaydii aan idhi wa naxwuhuna aan idhina ashartu ku ishaaray bihi qawlka ilaa ana aljihaata jihaadka ilaa ana aljihaata jihooyinku wain kaanad walow in kaanad haba ahaato sitan lix haba ahaatee lakin alfaaduhaa kaiiratun laakin alfaaduhaa alfaadeedu kaiiratun ay fara badan tahay waa mukhafafu ka dhigay dee markaa camal fali mayse mubtadi khamar buu noqonaya idinka muxuu idin abiray sax laakina laakina alfaadahaa bay markaa noqonaysaa de ya lakin lakin alfaado way qori mukhafafu ka dhigay waa mubtadi khabar wey laakina alfaadahaa jihooyinka alfaadeedu kaiiratu way fara badan tahay jihooyin gubaa leh lakin alfaada tusinaya way fara badan yihiin wayalxaqu waxa soo haleelaya u fiirso iigu celi ha odhan wayalxaqu waxa soo haleelaya biasmaai ljihaati asmaa ljihaad ma ismi cadnaan yalaqu facilkeyga ya maada maaga oo ashbaha shabahay huwa maagu ha jihaadka shabahay fii shidat libhaami qarinta darnideeda ka shabahay iyo wlixtiyaaji wa shidat lixtiyaaji baahnida darnideeda ka shabahay ilaa maa shay uu baahan yahay maaga oo yubayinu caddeeya macnaahaa macnaheega caddeeya wadalika tusaale ka cinda oo kale weeyaan cinda waa agta dee actualke waa halkan waa halkan waa halkan ya ag bay noqonaysaa xaggan hore waxan ka horaya waa agti midibka waa kaxiga waa agti xagga dambe waa dhinaca kaxiga waa agti mana wuxuu wada agtuna waladun ladun waladaa ladaa oo lugatun fi ladun kuwaasaa lamida iyaguna oo xagga hore waa kii kugu baraarujiyade marka halkaa mid baynu ku haynaa oo kamid a ah asmaaulmakan mubhamna ah waa maxay waa aljihaad asid magacyadoodu lakin ay fara badan yihin wathani ee ah maxay darfu makaanka mubhamka saxiix waad la socotaa asmaau maqaadiirilmasaaxaati waxyaalaha wax lagu taakiyo waxa lagu qadaro magacyadooda wey waxyaalaha la taakiyo waxa lagu qadaro ee lagu sarjaro magacyaday leeyihiin weeyaan waxbaa la taakinaya waxaa la taakinayo waxbaynu adeegsanana qadar baynu adeegsanana magacyadooda ayaa kamid ah asmaada mubhamka wadalika tusaale kale farsakhi farsakh oo kale weeyaan farsakh waani kula waa saddex mayl waani kula saddex mayl wey wal miili waa miil laftiiba wal bariidi waa gelin socod waa in gelin loo socdo kuwaa laftooduna muxuu noqonayaa asmaadani farsakh oo kale iyo miil oo kale iyo bariid oo kale iyo maxay noqonayaan maadaama yihiin wax wax lagu taakiyo ama wax lagu xusliyo maxay noqonayaan ya de waa mubham waa mubham farsakheedda haddaan ku idhaa saddex mayl de ma dhinacan ma midigtaa ma xaggan horaa ma xaggan bidixda ma xagga damba ad ma aymi karta ya saddex mayl farsakumaan kua waa saddex maylmaan kuhe <laughs> may waa sidaa saasuu noqonaya marka kaasina markaa mubhamku ku jira asmaulmaqadirna iyag maay ku jiran asmaa maqadir masaaxad maxay ku jiraan darf makaanka mubhamka ay ku jiraan iyaguna way nasbismayaan marka athaliu ka saddexaad ma shay wey maaga oo kaana ahaaday huwa maagu masuuqan mid la dhalaaliyey min masteri caamilihi caamilkiisa masterkiisa laga dhalaaliyey maxaa laga dhalaaliyey ya hada fahande athaliu ka saddexaad maa shay wey maaga oo kaana ahaaday maagu masuuqan mid la dhalaaliyey min masderi caamilihi caamilka isaga ku camal falaya masderkiisa laga dhalaaliyey macnaheega maad garanaysaan caamilkan shaygan aynu nasbinayna darf makaanka aynu ku nasbinaynay iyo caamilkan meesha yaalla ayaa isku mid a oo meel baa soo wada qaatay kaana maxaad ku nasbini darfu makaani baad ku nasbinaytaa sheekhow waa qaybta saddexaad wey tusaalead ku fahmiyaay ka qawlika waa odhaada adiyo wixii ah aad ku qawshid jalastu waxaan fadhiistay majlisa sayidin sayid makaanu fadhigiisa hadda majlis waa waxaynu u soconno waa darafka makaan caamilka ku camal falaya waa jalasa majlis oo darf makaan iyo jalaso caamilka halkee laga soo qaaday juluusna dee dee juluus mina masterka ogyahayn mayna isku mid noqon kaasina darf makaanima la iskaga waa intii mutamiyadaan kusoo marnay waay hadda halkan ka warram maxaan jira halkan eh, sarfiga inu kusoo dhiganay layne ya ظرف مكان ميمية ماسترك هنا يا ماستر كيسنا محل ورنجري ها محوها من مجلس سون بس سوى مجلس يا مفعلة مجلس ده سو كان مفعلة مفعلة يا افتح مسترا وسواه كسر منان جلسي يا الطربيه jalasa yejlisu daraba yadribu iftax masdaran wasiwaahu ksir marka majlas buu noqonaya de ah, mafcal buu noqonaya de masderkii wuxuu noqonaya masderkii mimi waa mafcal wey kana waa darfu makaankiisa waa mafcil buu noqonaya waa majlis weeyaan waayahay wa ana anagu bay yidhahdaan kunaa waxaanu ahay naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeega maqaacido fadhiyo makaanu fadhiisi maqaacidaasoo lisamci maqalka usugnaaday hadda wuxuu ujeedaa maqaacido iyo naqcudu oo caamilkayga meel laga soo wada qaatay oo qucuud ah saa darteed maqaacido maxaanu iskaga nasbinanaa ya hadii la weydiye dawadaf makaan dha sheekh oo muxuu yahay ma kaana masuuqan min masdiri caamili soo kaa sheekh soodkii qadrigu dhigaya mutamimidu dhigaya mana intaa waa inte waka waaya walow qulta haddaad tidhaahdid dahabtu waxaan tegey majlisa saydi maan tegey ow jalastu waxaan fadhiistay madhaba camrin camar makaanu tegitaankiisa ya halkana muxuu ahaa ya muxuu maaa lo odhanaya markaa haye masterkiiyo darfigo ya iftax masteran waa darfin weyn isago iftax masteran waa darfin weyn isago iftax masteran muxuu aha beytkii iftax masteran waa darfin weeyaan labadii waa la fadxinaya marka waa madhab iyo madhab labaduba de warku ha cadaada marka soo saxiix ma waaye haddaba u fiirso dahabtu waxaan tegay majlisa zaydi maan tegey iyo jalastu waxaan fadhiistay madhaba zaydi maan fadhiistay lam yasixa sawa kamaad garanaysaa ya de hadhay dahaba halkee laga keenay madhab halkee laga keenay masterkiisu waa maxay dhahaab halkee laga keenay jalasana masterkey waa maxay juluus ma ba may shardiguna muxuu ah kaana masuuqan min masteri aamini de nagala leexaad ohanaysaa marka war kuma caddo isagaa ba sheegay likhtilaafi masteri ismi lmakaani ismulmakaanka masterkiisa iskhilaafitaankiisa iyo wamasteri caamil caamilkiisa masterkiisa oo iskhilaafiy darteed ayaan loo nasbinayn oo una waa saxahayn halkaana waaan nagaga baxay mafcuulka loo yaqaano mafcuulu fiihi oo tasmiya kufiya ama daraf loo yaqano allahu aclam subxanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk